lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala alxaafid ibnu xajar alcasqalaaniy raximahu llahu tacaala fi kitaabihi buluuqi lmaraam min adilati alaxkaam wacan damrata bni xabiibin axadi ataabiciina qaal kaanuu yastaxibuuna idaa suwiya cala almayiti qabruhu waاnsarafa annaasu canh an yuqaala cinda qabrihi ya fulaan qul laa ilaaha ila allah alaaa maraat ya fulan qul rabbiy allah wadiini lislaam wanabiyi muxamadi sala allahu alayh ali wasalam rawaahu saciid bnu mansuur mawquufan waliطabaraaniyi naxwuhu min xadiidi abi umaamata marfuuca muqawala an damrata bni xabiibin wacan damrata bni xabiibin waxaa laga wariyey axad taabiciina ahaa taabiciinta mid kamida ahaa qaala waxa uu yihi kaanuu waxay ahayn yastaxibuuna kuwa jeclaysto idaa suwiya waxay sunaysay waxay yani isbaab ay jeclaysan jireen idaa marka kaanuudan markuu leey saxaabada unba ayadmoodoon ujeeda ama taabiciinta labadaa dad unbuu soo gaara isaga haduu mar taabici yahay kaanuu uu yiraa ama taabiciinta qaarkoodu ka wadaa ama waxuu ka wadaa asxaabtiiba uu soo gaara kaanuu yastaxibuuna waxay jeclaysan jireen idaa suwiya cala lmeyiti meyidka haddii la simo qabruhu qabrigiisa la simo wansarafa annaasu dadkiina ay ka gadoomaan canhu xaggiisa yacnii ay ka gadoomi rabaan nabar dii laga wada taga maxaa la oo dadkii ka gadoomi rabaan an yuqaala in la dhaho cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa yaa fulaan ebelow qul waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah halaata maraatin saddex jeer yaa fulaan ebelow qul rabbiy allah qul waxaa tiraa rabbi ani rabbiga allah weyaan wadiiniina alislaam weyaan wanabiyiina muxamedin waay sala allahu alayh ali wasalam rawaahu saciid ibnu mansuur baa weriyey mawquufan xadiidka isagoo mawquuf yani isagoo mawquufa ayuu weriyo sidaan oo kale weli abaraaniyina waxaa usugnaatay naxwuhu xadiidkan oo kale min xadiid abi umaama abu umaama xadiidkiisa marfuucan isagoo nebiga loo kor yeelayo oo nabigaasan eh, yiri ama dhihi jiray laleeyahay mudawalan oo weliba la dheereeyey oo intaan ka dheer xadiidkan marka ibnu xajar maadaama uu xadiidkii soo horeeyo xadiid cusmaan bni cafaan waati uu soo yiri istaqfiruu liakhiikum wasaluu lahu tasbiit qofkii haddii qabrigii la duugo meydka in istikfaar ilaahay loo weydiiyo iyo tabaad inuu sugnaado oo su-aasha ku sugnaado in alla loo weydiiyo markaas wuxuu raaciyey xadiidka talqiinta loo daliishado oo ah marka meydkii in marka la agjoogo xoogaa kadibna talqiin loo sameeyo oo marka loo laqino hadalkan uu sheegay halkan lagu sheegay awalan talqiintan aan ahayn laa ilaaha illa allahu oo markau dhimanayo meydka marka uu dhiman rabo in loo laqino laa ilaha illa horaan usoo marnay laqinu mankaaku laa ilaha illa allah laakiin marka la diido kadib talqiintan la sameeyo wax ku soo arooray oo saxiix ah ma jiraan xadiid saxiix ah oo kusoo arooray ma jiro sidaana waxaa yiri alimaamu nawowi raximah llahu tacala kitaabkiis alkhulaasa khulaasada ayuu ku yiri baabu maa jaaa fii talqiini ilmeyiti bacda dafnihi ayuu baabaystay markaasu wuxuu yidhi haada talqiinu lmuctaadu talqiintan la caadaystay liahli shaami reer shaam ay caadaysteen weliba weliba xataa muslimka o dhan ma aysan reer shaamaa samay jirin liahlishaami ay caadaysteen iyo wagayrihim mustaxabun waa mid la jeclaystay yiri cinda asxaabina inaga adan nacam walam yahbut fiihi shayun cala alkhusuusi wax si gaar ah ugu soo aroorayna ma jirin soo uma jeedid marka marka madhabkii waa jeclaystay dadkiisii fuqahada madhabka laakin wax kusoo aroora cala alkhusuus ma jirin wainamaa rawaahu abaraaniyu fiihi xadiifan daciifan abaraani baa weriyey midkaan ujeeda weli abaraaniy yii wainamaa rawaahu abaraaniyu fiihi xadiidan daciifan ayuu weriyey min riwaayati abi umaam marfuucan wayustanasu waxaase la weheshanayay bixadiiteyni laba xadii bixadiitey cusmaan wa camr bn alcaas laba xadiitaas istinaas wehesho la weheshana labada xadiis kee waay midka cusmaan iyo camr bn caas ka cusmaan waa soo marnay midka cusmaan muxuu ah istaqfiruu liakhiikum wasaluu lahu takbiita hadal ahaanna nebiga u yiri ficil ahaanna dabcan waa u sameeyey mana mana aysan soo aroorinaa laleeyahay tanoo kale marka xadiid cusmaan ma lagu wehesho karo baabkaas sababta waxay tahay cusmaan xadiidkiisa meel ay xataa eh, eh, walow can wajhin baciid kuu tusayso sababta waa maxay nebiga saa wuxuu dhihi jiray walaalkiin dabidhaaf weydiiye alla inuu su ku sugana weydiiyo haddana lama haayaa laleeyahay kama ansixin nebiga oo talqiintan akriyey mar hadday doonan akrin intii nebiga in lagu gaabsado sal llahu aleyh ali wasalam khayrulhadi hadi muxamedin sal llahu aleyh ali wasalam xadiidka camr bn lcaas oo ishaarayna waxa weya ninki muslim ku ee uu yidhi marka qabrigeeyo ku nagaada qadra maa tunxaru jazuurun inta hal laga gowraco intii qiyaasti yani qadar hal laga gowraco wa yuqasamu laxmuha hilibkeeda laga qaybi karo qadar intaas inagoo kale ila joogo liandura maada uraajica rusulu rabbi maada uraajicu rusula rabbi si aan u fiirfiiriyo oon u diyaarsado malaaigta alla iisoo diraayo wax aan ugu jawaabi lahaa ha iyadana kuma jirto wax iisoo akriyayo wax lamida mausa calaa kulli xaal masaa-ishaan oo kale waxay u baahan tahay maadaama mas'ale keyba ay tahay meydkan ma ka faa-iideysan karaa inaad adig u sheegto hadday malaa'igta ku yimaadaan rabbi allah dheh nebigeygu waa maxamed dheh diinteydu waa islaamka dheh inuu arrintaa wax ka dheefsan karo ama uu ka faa-iideysan karo waxay u baahan tahay waxyi inuu kasoo jeedo sida imaamu shaafici dariiqadiis ay tahay qur-aanka meydka ma gaarayo yiri imaamu sababta waxay tahay arrintan meyd waxa uu ku intifaacsan karo eyb waay mar hadday eyb tahayna waxi unbaa noo cabeyn kar tanna waa lamid waxba isdha waa daraadeed marka talqiintan sida raajixa sunna ma khusuusan weliba mustaxab shayga marka laleeyahay mustaxabku wuxuu kamid yahay shanta axkaam ayuu kamid yahay waajibka manduubka e, taxriimka iyo iyo karaahada iyo mubaax shanta alaxkaam alkhamsa alaxkaam khamsana xukunka sharciga iskale ra'yiga iyo istisaanku malaha lidalika imaam shaafici wuxuu dhihi jiray man istaxsana faqad sharaca ninkii shay iska wanaagsado oo asaga min ka wanaajisto shay faqad sharaca wuxuu jideeyey allan curam lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam yadan bihi illaah sidaa marka lagu arintaa lagu ceebeeyey marka khulaasta waxaa culamada qaar badan waa sheegaan ibnulqayimba uu kamid yahay kitaabkiisa aruux la yiraahdo talqeynta iyo waa ku ishaaraa in ay marka la sameeyo laakiin kitaabkaasna waa leeyahay ibnulqayim dadka qaarkood aan aada wax ugu fiirfiirsanin ayaa waxay yidhahdaan kitaab aruux ibnulqayim amuusa lahayn iyo markounan eh, xilligii tasawufkii uu ku jiri u alifay iyo sidaa saas saxiix maa lana kitaab ruux hadaad akriso waxaad ka helaya isagoo sheikhulislaam ibnu taymiya kasoo xiganaya ahbaar oo dhahayo sheikhulislaam saanuu yidhi saasaan weydiisaanuu ku jawaabay ibnulqayimna sheikhulislaam wuxuu u yimid bacda tasawufku markuu kasoo baxay ka gadaali kitaabkaasaa iskale laa shaka marka haddii masaa-il lagu arkay de masaa-il waa qabi karaa ibnulqayim waa bani aadam yuuqadu min qawlihi yurad qawlkiisa waa la qaadana waa la radina oo qawlkiisa waxaa lagu miisaama kitaabka sunada lagu miisaama anaa cid gooniya aan dhahayna ma jirto hadalkooda kitaabka sunnada laguma miisaamayo kuwaana hadalkooda kitaabka sunada lagu miisaamayo ma jirto marka masalada masaa-il marka uu taqriiriyay kamid tahay saxixna aan ahayn dadka ahlu ahwaada waxaad arkaysaa qabuuraha i marka la joogo talqiinta jawaabkeeda ibnulqayim ay kasoo qaadana berina waxaad arkay masaajidka markuu yimaado ibnulqayim saano ah diin lagama qaato kaasi uu kuleeyahay marka culimadan la caynaya mar walba loo cudur daaraynin dhibay keenaya beri adaa u baahanay seed yeela adaa u baahato beri marka weligaasaa lama yeelo marka ahlu masalada uu ku gebsan yahayna waa laga beri noqdaa adiga waana looga cudur baaha ibnu taymiya kitaab la yaraah rafcu lmalaam can aimat aclaam intaas waxaa wey aadda in laga dul qaado culimada aadda in laga dul dulqaado ama eh, markay tahay qof gooni inaad u saabsatana waa xun tahay qof gooni inaad u aadeyso culimada kamidana waa xun tahay marka waxaa weya qofku inuu dariiqadiisa ay dariiqa wasad ay noqoto dhexdhexaysto ayaa fiican mara xadiidkan eh, eh, eh, sina marka kuma ansixin mawquuf walaa walaa marfuuc ahaan labadaba waa u daciif saa marka imaam nawowi u ishaaray xagga dacfiga وعn برyدة بن الxusayb alأslamiyi radي الlahu canhu qaala waxa uu yihi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayh ali wasalam rasuulku waxa uu yihi middo kale talqiinta oo kale waxaa weeyaan mima yatawafaru imaa eh, yatawafaru bihi lhimam linaqlihi waxay kamid taha waxyaabaha in lasoo naqliyo oo lasoo guuriyo himamku ayayani ay keenayso eh, eh, himamku ay keenayaan in lasoo guuriyo kamid taha shay ashyaadu laba nooc waxna in lasoo naqliyo waa waxaad keenaysaba himada qofka nebiga kusoo guurina ayaa keenaysa waxna waxaa laga yaabaa in halama laba qof nebiga uu ka arko ayaa suurtagala hadda tan oo kale talqiin oo kale oo meyd marka la diido kadib nebiga intuu fadhiisto ou talqiin akhriyey waa wax meel caama uu ku akrinayo nebiga wax gurigiisa uu ku sameynaa maa kuwii gurigiisa uu ku sameynaya lasoo guuriyo yacni in nebiga laga soo guuri waayo wax qubuuraha uu ku dhex sameeyey waa baciid soo maa ila nebigu hal qof ma duulin labana ma duulin saddexna ma duugin dad badanoo duugin haddii lai waa duugay waana sameeyey asxaabtii ma soo naqlininna macquul maaka horta wax banaan lagu sameeyo oo ay xaadirayso kumanaan saxaabi xasab un dad unbaa soo guurina kownu marka aan la soo guurinin nebigu inuusan samaynaa laga taaran mar hadduusan nebigu samaynina sal allahu caleyh ali wasalam mustaxab alla loogu dhawaado lagama dhigo shay yani ajaraa lagu helaa la dhihi karo ma aha sababtoo nebigiiba laga mahaayo oo shaarica ah sala allahu alayh ali wasalam an buraydata bni lxusayib waxaa laga wariyey alaslamiyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu yihi nahaytukum waan idinka reebay can ziyaarati lqubuuri qubuurta booqashadeedaan idinka reebay fazuuruuhaa hadda ziyaarta rawaahu muslimun xadiidka muslim baa wariyey zaada tirmidiyu tirmidi waxa uu ku daray oo ku ziyaadiyey fa inahaa iyadu ziyaaradu qubuurta la booqdaa tudakiru aakhirata aakhira xusuusanaysaa oo qofka ay xusuusanaysaa xadiidkan muslim baa weriya riwaayada tirmidina waa saxeex waxaana laga qaadanaa istixbaab ziyaarat alqubuur inkastoo xadiidkan hadda marka asal ahaantiisa qaabka looga qaadanaa waa jumlada dambe fainahaa tudakiru laakhira aakhiray xasuusanay yani in aakhiro aada xusuusataa waa sharcigu shay ou rabo min haadihi jiha ayay sunno ku tahay wailaa riwaayada hore nahaytukum can ziyaarati lqubuuri fazuuruuhaa amarkan dambe ee fazuuruuhaa maxaa laga qaadanaya amar noocee a ah waay mas'alo usuuliya meeshaan marka kasoo baxayso waxay tahay alamru bacda alxadri muxuu noqonaya alamru bacda alxadri amar hadduu yimaado amarkaasuna uu ka horreeyey nahyi amarka maxaa lagu xambaaray sida tan oo kale waa nahaytukum can ziyaarati lqubuuri ziyaarati lqubuur waa idinka reebay waa diiday nebiga markeeda fazuuruuha amarka waa ka dabadiye haddaad aragta amar ka daba dhacay nahyi amarkaa maxaa ku cambaareen jumhuur jumhuur usuuliyiin waxay leeyiin amarkan sunna waxaa lagu cambaaraa wujuub qaar badan oo culamada kamid wujuubaa lagu cambaaraya laakiin sida taxqiiqa uu ku jiro ibnu oo suurat lmaa-ida bilawgeeda uu ku sheegaayo waxaad marka tasqiiq sida uu ku jiro waxa weeyaan wixii amarkaas amarkaas hortiis yani xaaladdu siday ahayd ayaa la fiirinaya shaygan awel inta aan la reebin ka hor muxuu ahaa jiray hadduu mubaax ahaa jiray awel amarkaana amru ibaaxo hadduu waajib ahaa jirana amarkaan amr wujuuba noqon agarsooma hadduu shaygu sunno ahaa jiro amarkaan amr istibaaba noqon mithaal faidaa qudiyat asalaatu fantashiruu fi lardi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nudiya lisalaati min ywmi ljumucati fascow ilaa dikri illah wadaru baaca lir baaca layska reeba sooma baaci baa layska reeba haddana aayadda ka dambaysa waxaa layidhi salaada markay dhammaatay faidaa qudiyat asalaatu fantashiruu fi lardi amar waay fantashiruu amarkan waxaa la leeyahay inta aan beeca layska reebin beecu muxuu ahay mubaaxu ahay sooma amarkaan amr ibaaxo fahamte faidan salaka alashhuru lxurumu faqtulu lmushrikiin bilaha xurmada le hadday baxaan afarta biloodoo dagaalka in la gala layska reebay hadday tagaan la dagaalamo gaaladan qabla taxriim inta aan la reebin afartan bilood yani kahor jihaad ogunkiisa muxuu ahaan jiray waajibo ah waajibo noqonhaakada saassaas u soconaysa haddaba marka mustaxab sheega aa waidaa xalaltum fastaaduu waidaa xalaltum hadaad markaa xalaalowdaan ood ka xalaalowdaan cumradiiyo xajkii fastaaduu ugaarsada waxaa u celinaya inta aadan xarmanin ugaarsiga muxuu ahaan jiray mubaax cumarkaan amru ibaaxa marka masaladan marka qabla marka ziyaaratulqubuurka inta aan layska reebin kahor maxay ahayd mubaaxay ahayd marka bara lasliya awel ku taabiye albaraat lasliya fazuuru haadan marka amru ibaaxu noqona laakiin daliil kale ayaa amarkii amru ibaaxanta ka qaaday amru isticbaabka waa maxay fa inaha tudakiru laakhira aakhira idin xasuusina in aakhira la xasuustaa marka waa shay maqluub marka mustaxab saasay sunno ku tahay walidaalika allahu aclam fa inaha tadakir dambe xukunka cilada uu uga dhigay oo gadaal ka sheegay waxaad mooda inuu ku cadaynayo baabka ziyaarta marka qubuurta in la ziyaarto xukunkeeda sida raajixa oo mustaxab bacd culamaana waxay leeyihiin waaba manhiga maxamed ibnu siriin ayaa kamida nahyigii hore ayay iyagu ku taagan yihin culamada qaar yar oo kamida ah fatulbaari sida oo soo guurinay qaar waajib waay dhahayna waa jira fazuuru haada amar kala qabsana marka qolada waajibka dhahaysana waa laga raajixsan yahay kuwa nahyiraayana waa laga raajixsan yahay waa la nasakay nahyigii oo amaraa ka daba ma fahamteen khulaastul qowl marka ziyaaratulqubuur waa sunno haddii marka ziyaarada iyadiibaa marka saddex nooc ziyaara shirkiya iyo ziyaara eh, sharciya iyo ziyaara bidciya ziyaaratu shirkiya iyadu waxay raaceen waa manhi shirki ziyaaratu shirkiya marka waa midaara midda dadku intay baxaan meydka ay soo tuugaan ay soo baryaan oo ay ilaahay marka ay qubuurta ay soo dawaafaayaan iyo taas ziyaaro laguma magacaa waa shirki sheekhulislaam ibnu taymiya iyo eh, iyo ibn cabdilhaadi sidau ku sheegay asaar ibnmunki fi radda cala subki iyo kitaab iyo maqrizi culamada shaaficiyada kamida kitaabkiisa tajriidu tawxiidka aqsaamta ziyaarada ay ka hadlahay aziyaara bidciyana waxaa weeyaan ziyaarada eh, qofka uu ku samaynayo bidco shirki laakiin aan gaarsiisnayn sida masalan safar ina u aayo ziyaartulqabuur ado qubuur ziyaara lagu yiri laakiin laguma dhihin safar bal nebigu laa tashudu rixaala ila ilaa alaaati masaajid xadiidka muslim min xadiid abi saciidin qudri ha u rabanin meel aan sadexdaas masaajid marka maxaa loo jeedaan in meel aad barakaysato ood istiraaa leyleh makaankaas ayaa cibaado hiblaayo ay ku ansaxaysaa ama aad barakaysanaysaa meesha oo qasadkaagu buqcada ay tahay buqcada waa qasadkaaga buqco loo qasdo in lasoo barakaysto ama safar loogu qasdaa ma jirto saddexda masaajid anaa marka waxay leeyihin oo dadka cilmiga soo baranayo markay baxayo safarkooda ka wara haddii ninka cilmiga baranayo buqco uma qasdaayo ujeedadiisu cilmi o meel alla meeshuu cilmiga ka helana waa ka dhegeysanaysafahamte tijaarada ninka u socda ganacsigana buqco isaga uma caleemo saarnee ganacsigiisa waa muhiim laakiin dadkan ziyaarada aaga buqcada waay waxa ay soo barakaysanaya buddi sheekh aweysan tegeyna kulin oon caro kasoo qaadayn marka ma nin cilmi baranayo kalamina marka safarka oo u ba marka taasaa marka middaa lagu kala sooca fahamkii asxaabtana wuxuu ahaa meel aan sadexdan masaajid ahayn buqca ahaan loo aadi karaa inaysa jirin oo cibaada ahaan loogu aada lidalika basr bn abi basr alhifaari waatuu abu hureyra u arkay intee ka timid yii mina duuru yii duuru sayna aan ka imid meesha ilaahay nabi muuse kula cad markaasu wuxuu yidhi marka haddaan anigu ku ogaalahay ma bixi lahayn sababtoo nebiga waxaan ka maqlo yii isagoo odhanayo saddexdan masaajid maana meel kale looma hao afahamka asxaabta saas ibnu cumarna saas u fahmay isagoo nin duuru sayna u socda ka celiyo joog marka eh, cumuuman marka sidaas weeyaan amaa saddexdan masaajid halkaan inta ka rarato tihiba inaad u goosato diyaarad u korto inaad kusoo tukato masaajidka rasuulka aa qurbo aa banaan nabiga markaas kabacdi ayaa qabriga nebiga la boofay qasadkaaga koowaad laba inuu masaajidka ahaada ziyaarata qabri nabiy cid diideysa amar sal slam shaykhulislaam ibnu taymiyana ma diido sababtoo kutubihiisa xajka xajka iyo cumrada uu ka qoray dhammaan waa ku sheega aadaabta loo diyaarinayo qabriga nebiga markaasay kuleeyi diyaarada qabriga nebiga diisan weligaa maaragtay nin subax walba been la soo taagay ninka uu ka been abuuranaana kutubtiisa ay ka buuxay in qabriga nebiga la baaxo marka qaar ayaguna sidoo kale waxay leeyihiin safar maxaa safarka muxuu udhibayo diyaaradii baa dib la ogolaaday safarka muxuu dhibo uu leeyahay safar iyo ziyaaro waa xukun murakab ziyaaro keligeedna hal waxba waxbau dhiba qaarna waxay leeyiin alwasaa'il laa axkaamu lmaqaasid meelaha qaarkood run kuma ah alwasaa'il laa lahaa axkaamu lmaqaasid sababto haddaad adiga darabto inaad xaj aado haweento dheerayso keligeedna ay safrayso biduuni maxram ma waxaa laleeyahay qasadkeeda maadaama xaj uu yahay haiska safarta keligeed waa fiicantaha maa laleeyahay la oran maayo sharcigu marka wixii ou xaaraam haayadii sharcigu in xaaraam lagu gaaro ou reebay wasiilada xaaraam ayay noqonaysa marka meeshaa marka waxay u baahan tahay marka kutub badanaana laga qoray sheikhulislaam kutub aada u eh, eh, bayaansan buu ka qoray aljawaab albaahid fii ziwaari lmaqaabir la yirahdo ka alifay wuxuu ka alifay alistixbaab eh, ziyaara sharciya asbaab layra ama alradd cala aliqnaa'i ninkii maalikiga ahaa uu ku radinayo kitaab weyn waa isagana oo axsan ma waa kitaabka ugu tafsiilsan ee uu ka qoray fiima aclamu anig ziyaar ziyaarada uu ka qoray ziyaarada manaasigtiisana waa ku qoray ziyaarada qabriga nebiga qaabka loo ziyaarada wax aan banaaneyn wax banaan wax dhow khulaasatulqowl marka ziyaarada waa mustaxab marka waa hadiisi safar uu ka maran yahay islamarkaana shirkina uu ka maran yahay saas daraadeed marka ziyaaro sharciya taasaa noqonaysa waa wixii safar ka maran shirkina ka maran ay noqonaysaa marka ziyaaro oo hadal xunna aan lagu dhihin meesha dhexdeeda leanna nebigu wuxuu yihi fazuuruuhaa walaa taquluu jiran riwaayada muslim qabuurta qubuurta ziyaarta hadal xunna ha dhihinin hadal xun ha sheegina oo ha dhihinina marka hadal xun inaan la dhihin safar loo raranin shirkina lagu samayna saddexdaa markay ka nabad gasho bal waa kaasa ziyaaro cid kuugu qabsato aad hadday jirtana qof gar daran sharciya marka taas adoo safar ku jiro meel kale dan kale qubuur muslimiin haddaad martana waa ku leexa karta nebigu waa sameeyey sala allahu aleyh ali wasalam hooyadiis qabrigeedu ku leexday abwaa soo maka usii socday xadiisku wuxuu leeya kun iyo dhowr boqol oo nin oo hubaysana nebiga la socday maka xaggeeda u socday markaasuu abwaa meesha la yihahdo ku leexday qabri hooyadiisa ziyaaradan marka haddii fazuuruuhaa la yiri marka ziyaarta haddii la yiri muslim iyo gaal lma lama kala qaadin cilada haddii la fiiriyo fa inahaa tudakkiru aakhirana aakhiro in la xusuustaa ay tahay hadaad gaal booqato hadaad muslim booqato cilada marka la fiiriyo waxaa weye wax farqiga kuma jiraayo laakiin habka loo siyaarinayo kala duwan waa banaantaha inaad qabri gaal booqato laakiin waa inaad u booqato calaa wejhi inaad adig qalbigaaga oo ku jilco aakhiro ku xasuusa inaad u duceysaa ma banaan inaad u ducaysaa ayan banaanen qabri muslim waad booqan kartaa inaad u duceysana waa sunna ma fahamteen marka meeshaas qabri gaal ee qabri muslim isku mida lama dhihin ogow qabriga gaal yaad loo ducaynin baaba laleeya walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi ay biducaai buu leeya ibnu katiir fiiri duca inaad ku dul istaagtaan ama in qabri gaal la booqo karo xadiidkan cumuumkiisa waa laga qaadanaa ko waxaa kaloo laga qaadanaa nebiga qabriga hooyadiis u booqday fiirsada meeshaas nebiga calayhi salaatu wasalaam qabriga hooyadiis ayuu booqday markaasuu ooyey maxaas maxaa kaa oysiiyey dheen markaasuu yihi qabriga hooyada inaan booqdo ayaan alla weydiistay waa ii idma ilaahay subxaana watacaala inaan istikfaar u weydiiyaan alla ka dalbaday waa iga diiday imaamu nawowi wuxuu u baabay waxa uu sheegay meeshaas marka xadiidka uu ka hadlaayay waxaa ku sugan oo xadiidkan laga qaadanaa in la booqan karo gaalada markay dhintaan ka bacdi ayaa laga qaadan in gaalada la booqan karo markay dhintaan ka bacdi mar haddii ayagoo nool la ogolyaha waalidka walciyaadu billah hadday gaalo yihiin haddii la ogolya inaad booqato oo saaxiibumaa fi dunya macruufan lagu yiri markay dhintaanna waa booqata taasuu ishaaray imaamu nasaa-i wuxuu baabaystay baabu ziyaarati qabri lmushrik xadiidkanuu keenay marka nebiga weydiis inuu baabay ruuxan wax cusub maaha diin cusub maaha culamada marka imaam nasaa-i iyo xadiis muslim ku sugan iyo waxaan ka hadlay axtaalsa marka waxaa wata qofka axaadiis ay ka yimaadeen aan la aqooni dad u sheega hadhowna nin cilmi dadku sheega iska dhiga marka taasaa marka waxaa laga qaatay in qabriga gaalka la booqo ducada laakiin maya nebiga istifaarta loo diiyin soo maa hooyadiis duca laakiin may nuqsaan kumaa marka nebiga in weligiis gaal nim ay ku dhimato ama gaal ay ahaato nuqsaan ma nebiga nuqsaane kuma aha sababta nebi ibraahiimba aabihi gaala qur-aankana waa lagu waxaa iyadana marka eh, eh, qof dad qaar marka waxay leeyiin maa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuulanaa layiri idan marka nebiga aabihiis eh, lama dhihi karo saan haddii nebiga uu yiri nebigii wamaa kunnaa mucadibiin ay kusoo degtay ayaa san haddana yimid ka badiya aayadda tafsiirkeeda mase waa ka maslax badan tahay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam amana jawaabteeda waxay u noqoneen imaa dacwo waa soo gaartay ama imaa aakhiro marka la imtixaanayo ayayna imtixaankaas ku guuleysanayni kulle nebigu wuxuu sheegay inaysan ahayn in marka ducada oo u duceeyi lahaa waa looga celiyaa meesha ilaa dee muslimiin ahaa muslim muslim ahaana waxaa la dhihi lahaa waa laga yeeli marka ziyaarada markasa qaababkaasa kale zaad ibnu maaja ibnu maaja wuxuu ku daray min xadiid ibni mascuud watuzahidu watuzahidu way ka zaahidsiisaa ziyaaradu fi dunya addunyada adduunyada ayay qofka necbaysiisaa way ka zaahidsiisaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka lacana waa lacnaday zaa-ilaati lqubuuri qubuurta haweenka booqdo akhrajahu tirmidiyu saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaanna waa saxiix yeelay lafdigan tirmidi baa iskale laakiin tirmidi lafdigiisu wuxuu ahaa zawaaraati alqubuur lacana nebigu waa lacnaday zawaaraati alqubuur kuwa qubuur ziyaarashada badan zawaaraat marka la waa facaalaat ziyaarada badan zaa-iraad laakiin marka la yihaaha xataa hal mar inay booqato waa ku dhace zaa-iradu waa ku noqon tirmidi marka lafdigaa markuu soo saaray wuxuu yihi hada xadiidun xasanu saxiix waqad ra'aa bacdu ahli lcilmi ana hada kana qabla an yurakisa anabiyu sala allahu alayhi wasalam fii ziyaarati lqubuur falamaa rakasa dakala fii ruksatihi rijaal wanisa marka tirmida xadiidkan waa xasaniyey bilafdi zawaaraad xasanka iyo xadiid idan marka waxaa imaanayso xukunka laga qaadana xadiidkan meesha u keenay waxay tahay haweenku ziyaarada mma geli karaan oo ayagu qubuurta ma booqan karaan culamada waa isku khilaafsan yihin jumhuur culamaa waxay ku tageen haweenku inay booqan karto qubuurta haddii ziyaaradii hadda aan ka hadlayna ay yani dawaabidii hadda aan sheegayn iyadoo ku taagan qabri waa kartaa inay badsataan laakin loo diiyo lana xadiiska wuxuu sheegamubaalaqa eh, ku jir inay badiso ayaa loo diiyo sababta waxay tahay hadday badiso haweenka quluubtooda jazac waa argagax badan marka ina waxaa laga yaaba waxun meesha ku dhacdo saasaa marka inay badiso loo diiyo marka in haween qabri ay booqan kartaan adilo fara badan ay daliil waminha waxaa kamida ah adiladaas nabiga calayhi salaatu wasalaam haweene u yimid xadiidkii bukhaari ay werinay tabkii calaa qabri qabri ku ooynayso haween qabri dow fadhiso ku ooynayso nebigu u yimid markaasuu yidhi ittaqi illaaha wasbirii war midaana ilaahay ka cabso sabab ee nebigu ma dhihin qabrigan ka kortag waa maxa qabrigaad booqanaysaa mausa dalaalada saas bukhaarina waxaad moodaa inuu sidaas laftirkiis ishaarayo maaa xadiikaas wuxuu ku dhex keenay baabu ziyaarat lqubur baabu ljanaa-is oo ziyaarat lqubuur saasaan malayna danigeyga aalibkaasa saas culamo badanna u deliishadaan midda labaadoo loo deliishadaa xataa xadiidka muslim caaisha radia allahu canha waxay tiri kayfa aquulu yaa rasuul allah sideebaan dhahaa bay tiri yacni marka aan qubuurta booqana maxaan dhahaa markaasuu nebiga waxaan dhihi lahayd ma u taasna waa nas waay nebiguma uusan dhihin sala allahu alayh ali wasalam naago qubuura ma booqdaan iska daamuusa waxaa kaloo iyadana ku jirta oo meesha marka taallo fazuuruu haada amarkan caan waay rag iyo dumar lama kala qaayo qubuuraha booqdaa ama xadiidkan lacana rasuul lah sal l salam zawaaraati lqubuur zawaaraat hadii la yihaah ama xataa hadii zaa-iraat oo ansaxay zawaaraadka lagu macnayna kuwa badsada waa lacnad marka haddii dusha laga saaray xariimaa lacnada laga saara culamada qaarna waa ka jawaabeenoo lacana zaa-iraati lqubuur kuwa qubuurta booqdo nebiga lacnaday waxay yidhaahdeen waa intii aan la reebin intii yani aan la fasixin ka hore markii nebigu ou amray fa ha ou yiri rag iyo dumar markaasay soo galeen qaar culamada selafka kamida saasay dhaheen kuwo kalena waxay dhaheen xaaraam karaahatu taxriim sheekhulislaam ibnu taymiya taasoo u iishay can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal lacana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waa lacnaday annaaixata midda baroorato iyo walmustamicata iyo tan dhegeysanaysa akhrajahu abu daawuud xadiidka abu daawuud baa weriyey xadiidkan soo marka abu daawuud ayaa weriyey oo min dariiqi maxamed ibn xasan ibni xatiir ibn sacd alcawfi can abiyi can jadihi can abi saciid xadiidkana waa daciif rag badanoo marka ducafa ah ku jiraan maxamed ibn xasan ibn caiyata bn sacd alcawfi can abiihi oo ah alxasan bnu caiya can jaddi oo caiye ah caiyat alcawfi caiyana wuxuu ka warina abi saciidin alkhudri caiyahan marka waa mudlis weliba tadliis aada u fool sameeya can abi saciid markau leeyahay wuxuu ka werinaa kalbi markaas wuxuu u ekaysiinaa abi saciid abi saciidin alkhudrihi u ekaysiiyaa badanaa marka caiya can abi saciid waxaa weeyaan waa daciif lana abu saciid saciidin alkhudriba u ekaysiina ninka uu ka warinaana saxaabiga maale waa nin daciifa xadiidkan marka saasuu ku yahay daciif laakiin riwaaya badan oo laaixada eh, lagu eh, yani lagu lacnaday ama maxaa yeelay xadiidkii isaga ahaa eh, lacana rasuul sal l asaaliqa walxaaliqa saaliqada waxaa weyaan midda baroorato taasaa laga qaadanaa lacnadeeda marka macnuhu waa saxeex laakin sanadka xadiiska waa daciif naraaxada marka waa midda baroorata niyaaxadan waxaa layihaha waa ooyinta qaylada la socoto waa ooyin qaylo ay la socoto ooyin qaylo ay la socoto niyaaxada marka taas midda kale waxaa la reebay sidoo kale in la dhegeysto maxaa yaele lama ogola marka xadiid kale waxuu ar saxeixa nabiga calayhi salaatu salaam uu yihi annaaxatu idaa lam tatub haweenta naaixadoo baroorato hadday iska toobad keenin qiyaamaha waxaa loo labisaa sirbaalun min qatiraan wa dircun min jarab waxaa loo labisaa marka gogorad oo waxa ah oo laami laami karkaraay ayaa loo labisaa dembi weyn inay taa laga qaadan kufriga nebiga ku sheega wuxuu yihi tnaani fii ummatii humaa bihi humaa bihimaa kufrun laba laba waxyaabood ummadeyda dhexdeeda labadaa dartood gaalnimay uga sugan yihin waxay noqotay anniyaaxatu baroorta iyo nasabka iyo qabiilada lagu faanfaano riwaayo kale waxay ku daraysaa eh, alistisqaau binujuum xidigaa oo lagu waraab galno marka niyaaxadu eh, waxay kamid tahay marka kufri haddii lagu sheegay kadiira waa min alkabaair walow yaysan kufri diinta ka saarayo qofka ayaynan noqonin oo kufrin duuna kufrin ha ahaatee haddana la waxa loogu magacaabo kufriga un kabiiro ay leedahay marka dadkaas waa kukala duwan dadka qaarkood waxaa weyaan naago marka naaixada waaba la soo ijaartaa meelaha qaarkood caalamka dad waxaad arkaya waa waxaas keliya ku qaybsan oo lasoo ijaarina lacag la siinayo meeshaan ii fariis ii barooraan leeyahay marka carabta waxay yidhahdaan laysat ilmustacaaratu katakla maa saasaa jirta yani haweenta naaixada oo lasoo kiraysta midda musiibada haysato kale ma aha waa un is-oysiinay maahane ninkii musiiba ay ku dhacday asaa dareemi karo midaan kale waa un is-oysiinaysa wacanhu marka niyaaxadaas maxaa kamida marka niyaaxada la reebay maxaa kamid a in dadka marka laga dhinto xoolo inta la gowraco meeshaas marka lagu cuno laisugu yimaado dadka isugu imaadaan waa wax soomaalida tacsida u taqaano tacsina ma oo tacsida sharciga saas maahane waxaa la yidhaha iyada marka midaani niyaaxa niyaaxa alfaadiyaa loo bedelay si loo xalaasho tacsina ma niyaaxa waa niyaaxa maxaa yaele xadiidkii eh, jariir bn cabdillahi albajali wuxuu ahaa kunnaa nacudu waxaan ku tiri jirnay eh, sancata dacaami cunto la sameeyo cinda ahli lmeyit meyidka ahalkooda agtiisa laga sameeyo walijtimaac iyo ijtimaaca kulanka lagu kulmo meeshaas min aniyaaxati aan ku tiri jirna niyaaxadan ku tiri jirna waa xadiid marka sunanka ku dhigan wa sunanka ku yaal idan marka niyaaxadan dembigan la sheegaa laftirkiisa oo lacnadda ama ah in laami gogorad looga dhigaayo ama ah wax kasta oo niyaaxa kusoo arooray waxaan soomaalidu ay sameynayaan tafsiir u taqaano waa soo gelaya maal mar hadduu shaaricu yidhi waa niyaaxa niyaaxana xukunkeedu shaarica ou sheegay cid ka bixi kartaa mala marka dembi yar ma ah waxba laguma darsano lamana aado loomana kaalmeeyo lacagna lacagna laguma daro marka sadaqa sadaqaa la yihahda sadaqa maa sadaqa say ku tahay sharcigiiba ma dhihin waa sadaqe waa kamrigiiyo magac kale laga dhigo kal oo lagu xalaasha ribadiio magac kale loo bixiyo kal waana nebigana waa sheegay sala allahu alayh ali wasalam qooma doono yiri khamraday magaceeda magacaan ahayn u bixi doonaan markaasay ku xalaasha marka ashyaadu asmaadu wax ma bedesho xaqiiqada shayga muhiim asmaada waa bedeleysa an macdiyata radia allahu canha qaalat waxay tiri akhada calayna rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka wuxuu naga qaaday korkeena allaa nanuuxa inaanan barooranin muttafaqun caleyh bukhaari muslim aa niyaaxadu say u daran taha feri wuxuu nebigu la simay zinadii tuugnimadii waxyaabaasuu la simay sababtoo ah nebigu haweenka muxuu kula mubaayacooday yaa ayuha nabiyu idaa jaaka almu'minaatu yubaayicnaka calaa an laa yushrikna billahi shayan walaa yasrifna walaa yazdiina walaa yaqtulna awlaadahunna walaa yatiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihina arjulhuna walaa yaxsinaka fii macruuf walaa yaxsinaka fii macruuf niyaaxadaa lagu fasiraa marka baycadiibau ku daray nebiga calayhi salaatu wasalaam taa marka maxay tusaa niyaaxadu inay daran tahay marka tuugada iyo dinada sida looga reebaa niyaaxadana looga reeba nabigu uga reebay sala allahu aleyh ali wasalam waxaana marka dad baa marka iska banaysanayo marka ooyinta iyadoo aa la ogolaya codka aan lahayn codooyintu haddii cod ku darmay niyaaxo noqona haduus cod uunan jirin oo marka un wax yara ooyintaas ama marka eh, eh, qofkii uu samaynayo wax dhibaataa malaha bal nebiga ibraahim markii uu ka dhintay wiilkiisii hadii uu yihi ina alqalba la yaxzan qalbigu waa murugoona eh, ina alcayna la tadmac ishana waa ilmeyneyn ina bifiraaqika ya ibraahiima lamaxzunuun tegista aada naga tagtay waa ka murugsannahay waa ooyey rasuulka caleyh isalaatu wasalaam ooyinta waa banaantahay bukaada weliba qofka ooya banaantahay qaar iyagon intay quluwi sameeyaan waxay leeyihiin ilaahay qadarkiisa maba raalliba kama noqonin qofkii ooyey waxaa la rabaa qaar waxay leeyihiin eh, suufiyada kamida ah, ninkii cunugiisa uu ka dhinto oo aan qoslin waxa ma aha imaanba ma laha waa dabeeca basharka ka aan waa dabeeca ilaahays oo ugu talagelin basharkeeda ayay waxay leeyihin ilaaha dadka ku adoonsaday wax adig aada awoodi karin maa alla kugu adoonsanay subxaana watacaala midda kale nebi maxamed sala allahu alayh ala sl yaa ka sabar badan yaa qadaha ilaahay uga raalli ahaansho badan adaalik wiilkiis markuu dhinta waa ooyey sala allahu alayh ala bal ooyintu waxay ka mid tahay naxariista naxariistan ajaraa laga hela waana ishaaray nabiga sal slam tan wuxuu yihi naxariis waay walaakin allaha yucadibu ilaahi wuxuu ku cadaaba dadka bi hada kan carab carabkaa dadka lagu cadaabo marka diinta xaqiiqadeeda ma fahmin kuwaas oo kale lama rabo uluw ifraadna lama rabo tafriidna lama rabo wacan cumara radi allahu canhu can nabiy sal allahu alayh ali wasalam qaala nebigu waxau yihi almeyitu meydka yucadabu waa la cadaaba fii qabrihi qabrigiisa dhexdiisaa lagu cadaaba bimaa niixa lahu biqadri maa oo kale la cadaabaya niixa lahu loo niyaxaado inta loo baroorto kale la cadaabaas muttafaqun caleyh bukhaari muslimaa soo saaray bukhaari waa baabaysta wuxuu yihi almeyitu yucadabu bibukaai ahlihi caleyhi meydka waxaa loo cadaabaa yii ooyinta baroorta ay u barooranayaan dadkiisa markaas wuxuu ku daray in kaanat min sunnatihi fiqiga bukhaari cajiib u ah markuu intaa baabaystay waa sida xadiidkii u baabaystay kadib uu yihi in kaanat min sunnatihi waa hadday dariiqadiisa ahaa jirta baroorashadaas caaishana waxay dhihi jirtay axaadiidtan waxay dhihi jirtay maya walaa tasiru waasiratu wisra ukhraa naf dambaawday tu kale laa taziru waaziratun wisra ukraa mid dambaawday tu kaloo dambaawday dembigeeda ma xambaaraysa see meydkan loo cadaabaa ficil ousa samaynin dhiidi laakiin bukhaari iyo culamada in badan waa jamciyeen waxayna ku jamciyeen waa sax loo cadaabi maayo waxuusa samaynin laakiin hadduu dhihi jiray hala iisoo baroorto hadduu ka dardaarmay ama asaga ou sameey jirayba ficilkiisa waxa lagu cadaabaya marka ilaa saa dadka baray waxaan xunay marka aayadda iyo xadiidka saasaa loo jamcinaya maxaa yeele xadiidkan bukhaari muslim oo ku sugan yahay cumaraa nebiga ka wariyey ibni cumaraa ka weriyey rag badan rag badan asxaabta kamidaa ah weriyey daandhaana marka caaisha hadalkeeda aayadda waafaqsan iyadaa la qaadana xadiidkanna waa laga tegaa maadaama qur-aanka uu kasoo horjeedo see nebiga wax qur-aanka kasoo horjeeda oo u dhahaayo marka waa in lagu jamciyo sidaas haddii marka ninku laakiin dariiqadiisa aysan ahayn isaga uu ka dardaarmay uu yiri waxaan yaa la igu ee dad ay ku sameeyaan markaa ma la cadaabaa ah, sababta waajibkiisa walaa ah. tasiru waasiratu wisra ukhraa laakiin hadduusan dan ka gelin ama awalba hortiisa lagu samey jiray uusan inkiri jirin ama uu dhihi jiray isaguma uu samey jiray markaas la cadaabaya xadiidka marka waxaa kaloo garan eh, xadiidka uu tusaa waxyaabo badan dadku aysan kasi karin oo isleeyihiin meydka ugu roonaada inay cadaab noqon karo qofkii sharciga iyo sunnada ag istaaga unbaa is fahmi kara walowma bukhaari muslim waxaa usugnaaday naxwu xadiidkan oo kale can ilmugiirati bni shucba muiira isagoo u rwaakaas mugiran oo awerina lafdiga mugiira wuxuu ah man niixa calayhi fa yucadabu bimaa niixa calayhi intii loo bararto intii loo barartoo kale la cadaaba muslim wuxuu ku darasay ywma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ywma alqiyaama marka qabriga xataa waa ka bilaawda waa geli kartaa wacan anasin radia allahu canhu qaal shahidtu bintan gabar ayaan xaadirin linabiy usugnaatay sala allahu alayh ali wasalam nebigu ou dhalay tudfanu gabadhaas oo la aasaayo wa rasuulullahina sala allahu alayh ali wasalam rasuulkana jaalisun ou fadhiyo cinda alqabri qabri agtiisa ou fadhiyo fara-aytu waxaan arkay cayneyhi labadiisa indhood tadmacaani oo shubma weynayo ayaan arkay rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weriy waxaa laga qaadanaya ooyinta inaan la diidin daroorta la taasaa laga qaadanaya oyinta caadiga ah, banaanta daroortasi waa la reebay waa la diiday wacan jaabirin radia allahu canhu an nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaala nebigu waxau yihi laa tadfinuu ha duugina mawtaakum kuwiina dhintay bileyli habeen ha duuginina ilaa an tudaruu in laydin dhibaato geliyo ma ahane ilaa in daruura idiin keenta maahan akhrajahu ibnu maaja xadiidkan ibnu maaja baa soo saaray waaslu xadiidka asalkiisana fii muslimin buu ku sugayna laakiin qaala nebigus waxau yidhi zajara nebigu waa canaantay waa hororay an yuqbara arajulu ninka in la qabriyeeyo oo qabriga la geliyo bileyli habeenkii xataa intii yusallaa caleyhi looga tukanayo xadiidkan marka ziyaada ku jirta zajara nebiga waa xoranayo waa canaantay an yuqbara arajulu ninka in la aaso bileyli habeen in la aaso xataa yusallaa caleyhi inta looga tukanayo halkaa marka waxaa ka qaadanaya reebitaanka nebiga ou reebay qof in habeen la duugo cilladu waxay tahay in la tukada darteed waxa u reeba leanna madinada iyo maladu waxay tahay habeen qofka la duugaayo in inta la degdegsado salaadii si fiican loogu tuka wayo taa darteed marka arrintaas daraaddeedu nebigu u yidhi yaan la duugin qof habeen ma garateen marka labada xadiid waa isfasiraa kan dambe waxau sheegayaa sababta nebigu u reebay waxa ay tahay xataa insha alla gaaya ilaa ku jirta marka mafhuumul gaayana mafhuum jira waay xataa yusallaa calayhi ilaa looga tukana marka haddii lagu tukado ma la aasi karaa marka habeenkii culamada qaar weli lamama ficnay an cabdillahi bni jacfarin radia allahu canhuma qaal lamaa jaa markuu yimid nacyu jacfarin jacfar qabar geeridiisa khabarkii geeridiisa lagu sheegayo xiina qutila markii la dilay jacfar jacfarna wuxuu ku dhintay mu'ta qaala nabiyu sala allahu aleyh ali wasalam nebigu waxau yihi isnacuu sameeya liaali jacfarin aali reer jacfar u sameeya dacaaman cunto faqad ataahum waxaa u yimid maa yashqaluhum wax mashquuliyo murugaa u timida cuntaha loo sameeyo akhrajahu alkhamsatu ila nasaa-iya nasaa-i maaha xadiidkana marka kulli waxaa lagu wada tarjamtay dadka laga dhinta in cunta loo sameeyo ahlu sunan abu daawuud iyo tirmidi saanay u tarjumayn markay tarjamaayeen dadka ahlumeydka in iyaga cunta loo soo saro si ay murugta maadaama ay murug ay hayso in iyaga sidaa iyada wax laga cunana waa reebay nebiga in ayaga wax laga cunay wax qalaano oo gurigoodii wax lagu sameeyo dadka isugu yimaadeen waa reebay sababta waa maxay murugtay cusboonaysiinaysaa meesha in la fahmo sababta loo diidaa murugti ayaa soo cusboonaanaysa sababta cuntada loogu sameynaa iyagana waa maxay murugtiyaa la yareyna lidalika imaamu shaafici raximah llahu tacaala kitaabkiisa al-um waxa uu ku yiri waxaan nacayaa buu yidhi in dadka loo dadka laga dhintay inay cunto sameeyaan lagu ururo gurigooda waa nacayo bal ayagu markay meydkooda soo dugtaan waa inay shaqadooda isaga dareeraan dadkuna ay ku kii gurigooda ugu tacsiyeyna ama midkii jidka ku arko ama suuqa meesha ku aragto ugu tacsiyey ayagu inay marka meel fariistaan ma aha sababta ah waa maxay liana daalika ijtimaaca yujadid ilxusna murugtooda cusboonaysiinayo dadkii ayuu maanta dhan murug oo kusoo cusboonaysiinayo muddo loo tago la-ag fariisto taasay keenaysaa saa darteed marka culamada shaaficiyada arrintan waa reebeen markay ugu yartaha karaaha waay karaahana de ilaahay laguma caabudo sadaqa laguma tilmaami shay karaaha marka nimankaana marka shaaficinimadooda ma kasi karna nooc ahayd marka mar mid mar marka mid mar walba markii la rabo lala soo baxayo marka waxba madahabkuma taqayidaan iyaysan dhihin anagu afarta madaahib mid kamida inaad ku jirtaa qasaba ayaguba kuma jiraan mid sababta yaa u diray midaan mashaafici iyo culimadii maasaas ahayn marka taa waxaa laga qaada in caaishana asxaabtana saasay samay jirin caaisha radiallahu canha haddii laga dhinto mayd meel laga dhinta ay tagto qaraabadeedii ah intay tagto ayay waxay aadi jirtay guriga markaasay eh, dadka markay ka kala fududaadaan ayay talbiino u dhigi jirtay u keeni jirtay mushaari ay usoo samaysa u keeni jirtay wardadaa waxay ku talbiinadaas laftirkeeda tacsi waxay samaysay alguli war dadka macaqligaa ah laga qaadayo say saas ku tahay ma waan loo jeedin waxa ay caaisho gurigeeda ka keentay oo ay meydkan dadkiisii u keentay ma dadka kaalay isku imaado may tiri dadka guriga waxaa laga cuno bal markay dadka ka tagaane xaaisho ay u dhigi jirtay waxaa kaloo iyadana la yihahdaa daawuus atar laga wariyey ay sheeg sheegaan oy leeyihin daawuusa wuxuu yihi toddoba maalmood in wax loo sameeyay jeclaa jireen meesha lagu nagaaday awalan qowlu daawuus laysa bixuja inama alxujatu qaala allahu qaala rasuuluhu hadalka daawuus xujo maaha kaas mid mawquuf mawquuf xujo maaha hadii marfuuc canuu ku weriye inkasta u fiqaya dawri mudallis can ayuun uga weriye inuu soo gaaray daawuusna iyo in kalena lama oga oo iqdaac inuu ku jiraan meeshaas waa suurtagal hay intaasba marka xadii uga unsan midda saddexaad waxaad kusii dartaa daawuus asarkiisan ibnu xajar kitaabkiisa la yidhaha almataalib alcaaliya wuxuu u baabaystay in dadka laga dhinto cunto loo sameeyo dadka laga dhintay iyaga in cunto loosoo sameeyo baabka ka dhigto aharkii daawuusow xafaami marka xataa inuu u fahamsan yahay todobadan maalmood ama maalmahan uu sheegaa dadka laga dhintay wax loo soo sameeyo maxaa yeele madaalib alcaaliya tabwiibka ou samaystay maahan tabwiib ayaga saacidayo fiqiga yani ibnu xajar si u baaxaystay marka waxyaabahan waxaa fiican in laga wareego axaadiidtan waadixa inta laga tago kuwo kale marka oo mawquufaad wada daciifa la aado waxay tusee taas marka in ujo iyabarkeeda wacan sulaymaan bni buraydata can abiihi qaala wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxaa yucallimuhum inuu baraayo barbaraayo idaa kharajuu ila almaqaabiri qubuuraha hadday u baxaan assalaamu calaa ahli diyaari min almuminiina waalmuslimiina assalaamu calaa ahli diyaar diyaar degmo ehelkeed dad meel degen yani diyaar waa degmo degmo ehelkooda korkooda salaami ha ahaato min almuminiina ah iyo wlmuslimiina muminiin muslimiin ah wainaa anaguna insha allahu bikum laaxiquuna insha allahu hadii alla doono bikum la laaxiquuna kuwa haleelayaan nahay bikum idinka idinsoo haleelay insha allahu marka muxuu ugu xiraa waa litabaruk ilaa in la dhibana waa la hubaa asalu llaha allaan weydiisana lanaa anaga asalu llaha allaan weydiinaya lanaa anaga walakum idinkaba alcaafiyata idin weydiina caafiyo fitan inuu naga caafiyo anaga idinkaba rawaahu muslim muslimaa weriye qubuurtasaana loo siyaartaa ee qabriga inta laga tago xisii laba sasaa camalkiisa go-ay oo u baahan in loo duceeyo markaasaiaaqaadmada laakiin dadka qaarkood ziyaarada dhamaydka fa inaha tudafir ilaakhira waxay u bedeleen inay ahay baxaan oo yidhaahdaan nadaran iska qaran haba socotaa ziyaaradii maraan la gaaray walaa nadaran adamadanaan geynayo leey ama haddaan raba inaan kasoo galo kuleey kuwaas marka diyaaro saxmay ku taagan yihin inaha tudakirul aakhiraba ma lehe wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala mara rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaas soo maray biqubuuri lmadiinati madiina qubuurteeda soo maray baqiic faaqbala calayhim biwajhihi wejigiisa u jeediyey faqaala wuxuu yihi assalaamu calaykum ya ahla diyaari nabadgelyo korkiinama ahaat ya ahla diya ya ahla alqubuuri qubuurtaan ehelkooda yakfir llahu lanaa walakum annaga idinkaba allah noo dhaafo antum idinku salafunaa kuwii naga horteen tegaatihiin antum idinku salafunaa kuwii naga horreeyaatihiin wanaxnu anaguna bilahari raadkiaan ku joognaa rawaahu tirmidi baa weriye waqaala tirmidi wuxuu yihi xasanun xadiidkan waa xasan buu yii marka xadiidkan dacfi baa ku sugan sanadkiisa ayaa dacfi ku jiraa marka xadiidkana qaabuus ibn abi dabyaan in la yihahdaa ku jiro can abiihi ibn xibbaanna kitaab almajruuxiin wuxuu ku yiri hadiyu lxifdi yatafaradu can abiihi bimaa laa asla lahu marka ninkaasa qaabuus ayaa ku jira xadiidkaasuu daciifkiya sheekhulislaamna waa ishaaraa kitaabkan la yiraahdo kitaabkiisa la yiraahdo eh, qaacidatu jaliila fi tawasuli walwasiila inuu ku ishaaran umara kitaabka laakiin macnihiisa axaadiis u markaati kacayso badanaa jirta laakin fa aqbala calayhim biwajhihi ayaa shaahid wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi laa tasubu lamwaata dadka dhintay oo amwaadda ha oo wax ka sheeginina ay dhibsanayaan wainahum iyagu qad afdow way gaareen ilaa maa qadamuu waxay hormarsadeen waxay hormarsadeen waa gaareen rawahu lbukhaariy bukhaari baa xadiidka weriye xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya dadka dhintay inaan la caarin maxaa yeele wixii ay kasbadeen waa gaareen imaamu nawowi kitaabkiisa khulaasada wuxuu leeyahay ilaa maslaxa sharciya hadday jirta ma hadday maslaxa sharciya ay jirto waxbaa laga sheegi maslaxada sharciga sharciga marka maxay noqonaysaa masalan de in kutub dadka dhibaysa kale aan dhifeen hadalkoodii diintii bay si xun u sheegi jireen dadkii bay baadiyey jireen kuwaas in dadka looga dilo oo la yidhahda kitaabkaas iska ilaali ninka qore saasoo ahaayo intaasaa kaaga qoran bes haddaad ku dardarsato adiga dhow ashyaa kale aada gasho gurigiis saasuu ku samey jira kanuu yeeli jiray saanu waxyaabo kaloo aan shuqul ku lahayn booskan haddaad siiga gasho ziyaada min cindika aa lagugu ciqaabi karaa ciqaabad ku mudan sida uu sakaawi kitaabkiisa fatxulmuqiid uu ku sheegayo culimadana laga soo raro rafco takmiil oo ku sheegayo eh, laknowi cabdulxayi laknowi jamcigu marka in laga badbadiyo maaha inta uu kusoo xasili karo waa inuu ku ekaayo haddii hal eray uu ku xasili karay jarciga mid labaad u dariddeeda laguma ogola sababto ah asal maaha mafahamteed asalku waxay tahay inaan dadka waxba laga sheegin ha asal ahayn asalkiibaa marka laga baxay waxaa looga baxay lisababin sharciyin sabab sharci ah darteedaa looga baxay waa ina intii ku ekaato marka sababtii sharciga waa ina inteeda ku ekaato waa haddadaada rabin xasanaadkaaga inaad dad u hibayso ninkii rabo isaga xasanaadkiisa inuu dad siisiiyo dadka waxa ka sheega maxaa dadkii salafka ahaa xasanaadkooday ku bakayli jireen ma ogolaa jirin xasanadooda inay dad iska siiyaan bilaa macno ay ku siiyaan marka saas daraadeed eh, taasuu marka ku kooyay jarxiguna dee dawaabidka uu leeyahay laysa haadaa mawdicahu halkan maaha mawdici musalaxaa tegeysaa haddii dawaabidaa marka aan laga soo bixin jaarixa iyo mucadilka shuruuday leeyihin ninkii aan shuruudaas laga haynin maba ahaba inuu sadadax ka sheego ninkii asaga xumaa oo xumaantiisa ay u qarsaneed kitaabu alifano ma jiro maqaalo ou sheegayna ma taalo dad ay ku fidnoobayo dad uu diin ka fidnaynaaba mabaa la asaga unbaa iskiisa u xumaay kaasna wax laga sheegaa ma banaano sababta sababtii jarxiga meesha ma taalo sabab loo jarxiyo meesha ma yaallo hadiga culamada saas waa lidalika alxaafid ibnu daqiiq alciid kitaabkiisa alixtiraac wuxuu yidhi acraadu lmuslimiina cufratun waqafa calaa shafiiriha daaifataani alculamaau <clears throat> walxukaamu muslimiinta acraaddooda waa god god naareed waayo laba qolo ayaa gowgiisa istaagay godkaas godkaas ar qarkiisa laba qola istaagtay culamada iyo xukaamta marka isjiro ninka xaakimka ah, waxaa kan markaati maga kan waa gala kiibo marka cirdigooda uu ka hadlaa dad kii caalamka aana de dadkiibuu diinta u sheega kan waa caqiidadiis ma fiicno kansaan waa iska jira haddownan marka is-ilaalinin dawaabid uusa isku ilaalinin waa fakada cufra min cufari naaru dhexgala carab layska deeyo sharcigu ma qabo ninkii carab layska deeyo jarxii tacdiil ka dhigaayana hadda waxaa weeye wuxuusi rabin culamada dawaabidooda inay dib ugu noqdo waa shay min min jeybihi oo ka wato rawaahu lbukhaariyu warawa tirmidiyu can ilmugiira naxwhu naxwahu oo kale ayuu weriyey laakin qaala wuxuuse yidhi fatu'du laxyaaa amwaata ha caynina maxaayale waa gaareen wixii ay marka ay hormarsadeene fatu'duu marka aada dhibtaan alaxyaaa kuwa nool ninka dhintay haddaad cayso kii noolaa oo u dhib u keenaysa aad qalbigiisa xumaan gelinaysa tuuduu marka aada dhibtaan alla xayaa kuwa nool xadiikana marka waa saxiixa tirmida ayaa soo saaray ilaahuna marka waxaa ku dhammaaday abwaab salaa kitaabu dahaara kitaabu salaad ayaa halkan ku dhammaaday oo sheekh ku dhameeyey raximah llahu tacaala wixii marka beri iyo ka dambeeya kitaabu zakaa sal allahu wasalam calaa nabiyina maxamed